بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى كلمة لا إعلاميين qayb ka mida ah waxa ay shalay ku baxday kulankii birmingham oo ah qodobo dhowra ah oo run ahaantii arar u noqon karta mowduuca laga dhawaajiyey aanu rabno haddii ilaahayna waafajiyo inaanu isla daboolno marka la leeyahay ummad baa la badbaadinayaa bulsho socota oo jiritaankeeda uu halis uu ku jiro in susushanadeeda burbur ay ku yimideen dhammaan afraadda iyo canaasirta ka kooban bulshadaana ay khatar ay u tahay inayba taariikhda ka barabaxdo marka la leeyahay hala badbaadiyo waxaana shaki ku jirin marka laga soo tago tawfiiq illaahi jalla wacala tawfiiq ullaahi wa qudratihi marka laga soo tago inay u baahan tahay canaasir kala duwan oo run ahaantii laga heli karo uun keliya da'yarta canaasirtaa marka ay urursanto la helo iyada oo dhan meelna ku qoofalan suurtagal inay tahay bulshada marka in loo gurmado wax lala qabto qodobkii aanu soo dultaagnay wuxuu ku salaysnaa mawaahibta iyo taaqaadka ama qualificationka allah subxaana wa tacaala uu siiye da'yarta gaar ahaan kuwada meeshan ku barbaaray labaatankii sane ee soomaali qax ay ahayd in ay qayb ka tahay cawaamisha lagu badbaadin kara bulshada biidn illahi subxaana wa tacaala oo nin walbaba inta uu soo bartay iyo inta allah subxaana wa tacaala garaadkiisa ula ekaysiiyey iyo inta aqoontiisa diineed iyo tanmaadiguba ay tahay labadooda inay qayb weyn ay ka geysan karaan door weynna ay ka gudan karaan sidii bulshadan loo gacan qaban lahaa waxaannu ka hadlaynaa kuwa meeshaynala jooga iyo kuwa naga maqan kuwa meeshaynala jooga u baahan majaalaad fara badan noloshooda ku xooman in wax badan marka laga geysto idan waxbarashadu waxa ay noqotay tuulka ugu horreeya wax lagu qaban kara biidn illahi wa tacaala caamilka labaad baan u gudbayaa biidn illahi subxana wa tacaala arrinka labaad wuxuu yahay التafkiir الsaliim fakar fayow oo aan qaloocaanu ku jirin isna wuxuu noqon karaa mid biidn اllahi subxaanaه wa tacaala bulshada wax u geysta ama wax u qabta walidaalika waxay leeyihiin markii dib loogu laabtay tirakoob la sameeyey ixsaa'iyaad la sameeyey ayaa waxaa soo baxday aadanaha marka dib loogu laabto inta fakarta sida loogu talagalo rabbulcaalamiin maankan uu u siiyey u adeegsada boqolkiiba laba wey inta kale soomaa waxaa laga yaabaa fakarkooda iyo tafkiirkooda isagoo mubacara marba meel uu jeedo kan baa ku furan kan baa ku furan kan baa ku furan laga yaaba isagoo fakarku uu noqdo mid isagu iska heebaabayaan fadhiyin inuu meesha arrinku sidaa uu noqdo laakiin inta fakertaay waa labo waxay kaloo leeyihiin meesha keliya ee qofka aadanaha uu ka noolaan karo waxna uu ku soo kordhin karo bulshadii waa marka uu maanka u adeegsado maankan uu yahay mid markaa isagu fayow waxaa laga yaabaa haddii nin meeshan fadhiya aan isugu tagno oo aannu xirxirno oo lugaha aanu ka xirno oo la garbaduubo oo meel kastoo jidhkiisa ka mida la xirxiro xitaa cararka xitaa meesha keliya ee qofka kan uu ka dhaqdhaqaaqi karo ama uu ka fakaraya waa maskaxdii sideed u baxsataa xargahan sideed kaga bixi lahayd dabarka lagugu xidhay sidaad ugaga boodi lahayd ninkan ku hor taagan magiciisa bal sii tilmaanso meesha shaqaynaysa waa maskaxda waana waa tanay leeyihiin marka dib lagu laabto waxyaaba fara badan oo bini aadamka allah subxaanah wa tacaala uu siiyey waxaa ugu fakar ugu muhiimsan fakarka saa darteed ba aayaadka qur'aaniga iyo axaadiida nebiga oo dhanba marka la soo dhiraandhiriyo aayadal aqriyo gebagabadii gunaanadka aayadda waxay xambaarsan tahay inna fii dalika la aayaat liqowmin yatafakkaruun waxaa la soo sheegay ee la rabay inay duruus ay noqdaan aayaadkaa la bidhaamiyo la tilmaamay waxaa wax kala bixi kara uun keliya dadka iyogu indheergaratada ah maankooda uu shaqeeyo maskaxdoodana ay fadhido waa meesha aayaddu ay leedahay afalaa tubsiruun waa tanay aayaddu leedahay afalaa tacqiluun meesha ugu horeeyo allah subxaana wa tacaala uu khitaabka u wajahayo waa caqliga idan caqliga markuu fayoobaado ama waa uu fadhiyo waa marka keliya bulshada wax marka la tegi karo biidn illahi subxaana wa tacala wuxuu le ibnu caqiil xambali waxa ay soo marta buu yidhi siddeetan sano siddeetankaa sana buu wuxuu yidhi nafsaddeeda waxaan u diiday buu yidhi inaan meelun iska fariiso aan waxba aanan qabanayn haddii ay soo marta buu yidhi waqti xubnahayga ay daalaan wax aan qaban waayo dhaqdhaqaaqi waayo wixii oo dhannaan si ugaga xandhimo meesha keliya oo ilaahay ii barakeeyo ii barakeeyo waa maskaxda maskaxdan agagska jira buu yidhi iyadaana marka faa'iidaygu jirta waana macnaha marka la tilmaamayo waxay leeyihiin nimanka yahuudda ah waxaa takhtiid la sameeyey kun sagdeed boqol iyo sagaashan iyo toddobadii bimacnaa waxaa takhtiidkayaa loo sameeyey existence ay yeelato muddo markii ay ka soo wareegtay konton sannadooda oo la gaaray ii khidadii la dejiyey iyo balatformkii fakerka uu ka dhaqaaqay sidiisuu marka u fulay idan waxaan leenahay haddii bulshadan meesha joogta da'yarteeda iyo dadkeeda allah subxaana wa tacaala aqoonta uu siiyey hadday u fakeraan ummaddan barakacdoo bastay oo belayadu ay markaa ku dulhabsatay hadday u fakeraan biidn illahi subxaana wa tacala tafkiirkaa saliimka waxbuu keenayaa biidn illah waana macnaha marka loo baahanya idan tafkiirkaa saliimka ah waxaa hor taagnaan kara dhowr cawaamil ama factors ka dhigi kara ama qofka dib u dhigi kara waxaa ka mida qofkii inuu yidhaahdo dadku waddadan bay mari jireen waa iska marayaan blind imitationka wuxuu keenayaa in haddaad tidhaahdeed horay baa waddadan la mari jire waa iska maraya qofkii maskaxiisa aanu ka shaqaysiin iyaduna waxay tahay waxyaabaha qofka xanibay waxaan ugu tegi doonaa marka culuwulhimi markaa la gaaro saa darteed waxaa la sheegaa khulafaa alcabbaasiyiin nin ka mida ayaa wuxuu wax ka sheegaya ree nimankii umowiyiinta ah wuxuu yidhi wuu la hadla wuxuu yidhi ninka cumaan ibni cafaan khalad buu galay buu yidhi oo khaladkuu galay muxuu yahay wuxuu yidhi nebiga sal alla alay wasalam marka uu khudbadayn jiray mimbarka meel buu ka istaagi jiray darajka ugu sarreeya kadib markii nebiga sal alla alay wasalam uu geeriyooday ayaa waxaa yimid buu yidhi cumar ibnukhadaab hoos buu igaga degay buu yidhi hal duraj buu hoos u dhaqaaqay kadib markii uu geeriyoodayba waxaa yimid cumar bn khaaab abubakar baa yimid hoos buu u degey kadibna cumar khaaab baa yimid haddana hoos buu u degey buu yidhi cumaan ibn cafaan baa yimid buu yidhi dib buu u laabtay buu yidhi ninkii hadlayey markuu hadalkaa u dhammeeyey kadib nin culammada ka mida ah hadalkiisa maqlo wuxuu yidhi yaa haada sida aad u sheegaysa arrinka hadduu u dhici lahaa oo cumaan ibn cafaan hoos uu sii degi lahaa kii ka dambeeyana hoos uu sii degi lahaa khudbadan maanta aad aqrinaysid ceel hoostii baad ka aqrin lahayd buu yidhi bimacnaa waa maxay maanku ma in sidaabaa la samayn jira waan samaynayaa ilaa allahuma nusuus inay adiga ku qaydo ku dabarto mooyaane oo aadan dhaafi karin oonaada ka tallaabi karin waa ma arrin meeshayda markaa leh marka wuxuu yidhi maankaaga waa inuu shaqeeyo wuxuuna yidhi axad almufakiriin labaatan sano ka hor sida aan u fakaraya haddaan weli u fakarayo weli meeshai hadday ii taagan tahay maankayga waxba marka si ka ah buu waa qodobka ugu horreeya aan u baahanna marka in aan isla maaldhigin arrinka labaad wuxuu yahay ee ummad lagu badbaadin karaa siiba bulshadeenna soomaaliya lagu badbaadin karo ninka da'yarta inuu noqdo nin higsigiisu aad iyo aad u sarreeyo waxyaabaha higsiga hoos uga dhigana waxaa ka mida sistamkan habaca ah oo qofku uu iska rabo uun keliya inuu maskaxdii aanu ka shaqaysiin markuu higsigaaga uu sarreeyo oo as leedaha ummaddan waxbaa loo qaban karaa shay baa loo qaban karaa ama cilmigii ama noocanna majaal inaad kaga begnaatid waxay ku xidhan tahay iyadoo qofka markaa cimaddii marka la yimaado himaddu marka waxay u baahan tahay waxa lagu magacaabo fakar aad i aad u qurux badan waana meeshii ay culimmadu marka ay tilmaamayeen waxaana ka mida ah maalan qofkii inuu cilmi lahaado masalada islam soo meel dhignaya arrinka labaad wuxuu yahay himada waxay ku iman kartaa qofka inuu noqdo qof xiriirka dadka uu la leeyahay ay noqdaan dad iyaguna himadooda ay sare sigsigooda uu sarreeyo bimacnaa ninka dhallinyarada ah dadka uu ku dayanayo iyo dadka uu ku faraq xidhanayo iyo kuwa uu saanta uu la qaadayo iyo kuwa fagaarayaasha uu la fadhiisanayo iyo kuwa hadallada ay isdhaafsanayaan intaba inay noqdaan dad markaa himadooda marka ay sarrayso walidaalika nebiga sal lay slm maalin maalmaha ka mid a ah, xadiidkii bukhaari masjidka markuu ka istaagay kadib wuxuu ka hadlay fadliga ay leedahay janaaza in la raaco fadliga ay leedahay yatiim in wax loo taro fadliga ay leedahay in markaa qof xanuunsan lasoo soo booqdo intuu markuu hadlay buu nebiga sal la alay slam wuxuu yidhi yaa maanta qof xanuunsan soo boqda abubakr baa gacanta taagay ana yaa rasuula allah haddana wuxuu yidhi maanta yaa janaaso raacay ana yaa rasuula allah abubakr unbaa taagan maanta yaa qof miskiina qudi ana yaa rasuula allah haddana arrin kaluu sheegay ana yaa rasuula allah abubakr waxaad dareemaysaa mawaaqiftii la sheegay oo dhan ana ana ana buu la soo taagnaa bimacnaa waxaa uu taagan yahay himmadiisu aad bay u sarraysaa qofka muuminka ahna waxyaabaha looga baahan waxaa ka mid a haddii kallajka uu dhiganayo haddii jaamacad uu dhiganayo hadduu shaqo qabanayo hadduu maal joogo meesha keliya qofka muuminka uu ku qanci karo waa darajada ugu sarraysa bimacnaa ma aha waatan uu yidhi ninkii shaacirkaa fii sharafin maruum waxa a ku fakeraysa hadday sharaf tahay falaa taqnac bima duuna اnujuum waxay dhigaha ka soo sokeeyay ha ku qancin qofka meesha ugu sarraysa inuu ku qancowo saa darteed u nebiga sal alay slam wuxuu leeyahay haddaad ilaahay janno weyddiisanaysaan weyddiista jannat اlfirdows ilahay markaad janno weyddiisanaysaan waxaad weydiisataan buu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam jannatu alfirdowsi weyddiisa bimacnaa waa maxay hiya acla aljinaan iyada ugu sarraysa inaad tidhaahdid maaha jannooyinkan dhowan baan rabaa meesha ugu sarraysa wey idan waxaan leenaha marka ummad si loo badbaadiyaay higsi sare waa inuu jiro qofku inuu ambishis noqdo uu ka fakaro ummaddan habeen iyo maalin tafkiirkiisana markaa uu raad markaa yeesha biidni illahi wa tacaala arrinka labaad wuxuu yahay in uu qofka uu halmaama fakarkaa ah anugu ma samayn karo loomana baahna in adeeg iyo dardar iyo looma baahna laakiin ma samayn kara fakarka ah inuu meel iska dhigo bimacnaa waxay leeyihiin laba shay unbaa impossibla fii hadihi alxayaa aan suurtagal ahayn waa midoo istixaala kowniya ayaa jirta iyo istixaala sharciya istixaalada kowniga ah waxyaabaha aan suurtagalkahayn waxaa ka mid a inaad tidhaahdo qorraxdii ka soo baxaysa bari baa intaan soo qaadaan waxaan ka soo saaraya galbeedka maxaa yeele allah subxaana wa tacaala isaga ya'ti biاshamsi min almashriqi fa'ti biha min almaghrib taa macquul maa istixaala sharciya waa maxay allah subxaana wa tacala wuxuu ka hadla waxyaabaa maxaarin buu ka hadlay xurimat calaykum ummahaatukum wbanaatukum akhawaatukum macumaatukum akhaalaatukum banaatu اlakhi wabanaatu اlukht wummahaatukum alatii ardacnakum akhawaatukum min alradaaca waummahaatu nisaa'ikum warabaa'ibukum alatii fii xujuurikum min nisaa'ikum alatii dakhaltum bihin fain lam takunuu dakhaltum bihinna falaa junaaxa calaykum xalaa'ilu abnaa'ikum aayaaddaasoo dhan waxay ka hadashaa maxaarim in qofka hooyadii aanu guursan karin inanta uu dhalay aanu guursan karin habarartii aanu guursan karin eeddadii aanu guursan karin suurtagal maaha marka naskii sidaa isu taagay ee keenay waxaan xaaraam yidhi inaad maanta baddashid oo ad tiraad waxaan waa la samayn karaa labada arrimood wixii ka soo haray soo maaha waxaan la samayn karin markaa malaha waa meesha uu leeyahay ibnuulqayim qofka hadduu ku fakaro is yidhaahdo buurtan waad xambaari kartaa waad qaadi kartaa dushaa saaran karta hadduu yidhahdo inay suurtagal tahay baan aaminsanahay buu leeyahay bimacnaa waxaan leenahay ummad baa la badbaadinaya marka la leeyahay qonu qofkana ambishas uu yidhaahdo in aan inuu habac yimaada maaha inaad tidhaahdid maaha macquul maaha ummaddan lama badbaadin karo ummaddan soomaaliyeed soo maaha sistamkaa bay u dhasheen haddiiba ilaahay subxaana wa tacala sida uu ka dhigay soo maaha macquul maaha bulshadan illitrasiga uu ku batay lama waxba looma qaban kara markaa iska dhaadhicisid waa marka keliya ummaddu meesha aanay ka dhaqaaqayn walidaalika tajruba nimankan eh, maleysiyaanka ah tajruba waxay leeyihiin ninka maleysiyaanka ah markaad tidhahdo hawshan qabo waxaa caada u ah inuu ku yidhahda tacbuley ma qaban karo inuu yidhahdo yacni ma kari karo kelmaddaa baa ku badnay markii maxaadiir maxamed wakhtigiisii la soo gaaray eh, la sheegay inuu wax weyn uu ka geystay waddanka iyo horumarintiisuu ka geystay wuxuu halkii dhig ugaga dhigay shicaar walboo meel lagu qoro dadka markay meel isugu yimaadaan muntadayaadka marka la raba in la gaardiyo kelimadda ah maleeshiya buley oo qofkii tagay uu arki karo waan kari karaa bimacnaa waan samayn karaa bimacnaa wuxuu rabaa inuu dadka xitaa halkudigooda wax badelo ilaan qofka markuu yidhahdo waan samayn kartaa waa samayn kartaa wuxuuna aana ahayn qardajeex iyo ka tallaabin laga tallaabayo sohdimo rabbi markaa isagu u xariiqday waa suurtagal waa la samayn karaa idan albaabka ah in la garaaco lana furo bulshana wax loo qabtay dadkii qabanayana ay noqdaan dad da'yara oo ah dadka meeshan ku barbaara labaatankii sano ee meesha innagu aanu joogno dubbaha nagu dhacay waa suurtagal biidn subxaana wa tacaala arrin kale wuxuu yahay ee loo baahan yahay qofka marka aad arkaysaan waa inuusan bii'adu markay faashil ay tahay bii'adeenna hal mushkila bay leedahay environmentiga deegaanka soomaaliyed ama dabcigana waxaa ka mid a waxay nagu yar creativity ayaa nagu yar ama ibdaaciyada ninka soomaaliga ma garto waa sida aan innagoo dhan u badannahay ma garto waddadan haddii ay kaa xiranta wadda cusub furo businesk marka la joogo ma garta ninkan hadduu maqaayad furta adigu meel kale ka furo maqaayad kale ku kala furaya kan hadduu indonesiya aadoo macwisuu keena ma garto warshaati baa la keenaya macwisuu keenaya ma garto hawshan baa lagu tahriibo lidaalika soomaalida layn lagu soo tahriibo u qarxa ummadda kalena way soo socdaan oo keliya kiibuu aada ilaa uu ka xirmo idan kayska ah creativity-ga inuu qofka maskaxdiisu ka shaqeeyo waxa uu ku fakerayana ay noqoto ibdaaciyo war waddadan waa la maray ninbaa hore u jeexday kayskan wuu xihan yahay adigana waddo kala furo waxay ka mid taha waxyaabaha looga baahan yahay qofka muslimka inuu la yimaado arrinka kale wuxuu yahay ee culuwalhimma qofka ku caawin kara waxaa ka mid a ah mas'alaة alidqaan wاlixsaan laba shay buu allah subxaana wa tacala uu ka hadlay marka wax la qabanayo wa axsinuu markaad wax gowracaysaan hagaajiya marka aad howl qabanaysaan hagaajiya ixsaan iyo idqaan baa looga bahan hawsha la qabanaya inay sugan tahay mudqan ee noqdo perfection wey inta diintu marka inoogu yeertay laakiin hawl iyada haafa oo kala dhiman oo kala kiiba labaatan baan qabtay boqolkiiba soddon bay dhaaftay toddobaatan baan qabtay boqolkii ma buuxsamin waa tan allah subxaanah wa tacaala uu diiday waa tan xadiidka uu leeyahay in allaha yuxibu idaa camila axadukum camalan an yudqina ilahay wuxuu jecel yahay midkiin markuu hawl uu qabanayo inuu sideeda uu u sugo waa tan ayaddu ay leedahay allah subxaana wa tacala fi qur'an alkariim waxay leeyihiin culimmada xitaa idqaanka wuxuu soo gelayaa aayaadka qur'aaniga marka la aqrinayo inuu qofka aanu dul marin uu keliya muruuran kiraaman uu isdul taago walaalika alimaam ashiraazi wuxuu aqrinaya qowlahu jalla wacalaa khalaqa lakum ma fi اlardi jamiican ilaahay wuxuu idin abuuray wax kasta oo ardadan dhulkeeda ahaada dusheeda ahaada ama ka soo baxa lakum isdul taaga waa xaraf laam iyo kum ka kooban imaamu shiirazi markuu dultaaga wuxuu kala soo baxay fiqi ah wax alla wixii ardadan ku hoos aasan ee macdan ah ee batrool ah masaladan ay leeyihiin ama ay ku magacaabaan economicska ay leeyihiin waxaa iskale ajyaasha soo socota ilahay hadduu lakum u yidhi ma aha wax alla wixii macaadina ilaahay uu dhex dhigay wax alla wixii batrool uu dhex dhigay inagoo dhan inaan isku fuuqsanno maahana ummad kalayna sugaysa bimacnaa waxaan rabnaa xitaa marka aayadda la aqrinayo ama marka xadiidka la aqrinayo fakarku inuu noqdo sidee waxaan looga miro dhalaa sidee bimacnaa looga caanamaalaa sidee natiijo looga gaara waa inay noqoto oo salaaddeena waa inay perfection noqoto oo qofka soonkiisa waa inuu perfection noqdo waa in qofka zakadiisu ay sidaa ay noqoto waddooyinkaa markuu qofka uu soo maro uu isu soo sugo min alifiha ilaaye ah waa marka hawsha biciddin ilaahi subxaana wa tacala la iman karo perfectionka waxaa ka mid a ah, qofku inuusan degdegin oo aanu ku degdegin natiijada marka uu rabay waqti bay qaadanaysaa wuxuu leeyay ninkan saxafiga haykal waxaan raadiyey buu yidhi ninka anistan lagu magacaabo ee isagu lahaa fakarka kan scientific theoryga la xidhiirta relativityga la xidhiirta wuxuu yidhi maalin baan ballansaday buu yidhi meel baan ugu tegey markaasaan xahan waxaan u baahanahay in aan kulan saxafiya kula sameeyo oo aan ku weyddiiyo fikraddan relativitiga ku salaysanoo saintifiga ah sida aad ku gaartay inaan ogaado markaasuu wuxuu yidhi nin yar baa tahay oo da'yara ay kugu adagtahay inaad fahamto wuxuu yidhi anigu uma baahni inaan fakerka aan aan aan aan raadiya maalan scientific theory uma socdo inaan fahmo uma fahmi karo scientist ma ihi qof scientistya ma ihi laakiin waxaan u baahanay halkaad ku gaartay wuxuu yidhi toddoba sana igu qaadatay inaan ka fakero baxfi galo toddoba sanana raggii aan kula niqaasho toddoba sanana cardigeedii bandhigeeda aan galo waxay ugu qaadatay buu yidhi kow iyo labaatan sano wuxuu xitaa markuu i waraysanayo ama aan waraysanayo wuxuu isiiye buu yidhi shan iyo toban daqiiqoodoodoo beerta aan sidaa ugu wareegayna wuxuu yidhi shan iyo toban sana waxay qaadatay kow iyo labaatanka sanay qaadatay idan bimacnaa waxaa loola jeedaa qofka kan uu waana feker maanta Eh, scientifically eh, wile spreader oo qofka uu isticmaalo oo meel kasta markaa ku qoran waxa uu ku gaara kow iyo labaatan sano feker marka marka la keenayo ummaddan marka loo fakerayo waa inaysan noqon bayna cashiyatan waduxaa hadda waxaa laga yaaba haddii organization ummadda wax u qabta laga fakerayo ama tacliinta halla wuxuuna ha lagu dara marka la leeyahay in hal meeting intaan yeelanno meeting kastoo innaga aan yeelanno soomaali haddaan nahayna labaatanka daqiiqa innagaa isjiijiidayna labaatan ku xigeen midba nin kale hawshiisu ku suu u radin lahaa labaatan kale innagoo daalan baa lagu kala tegayaa meesha idan waqti bay u baahantahy waxaa loo baahanya marka calaqal afar sac shan sac waqti in marka la siiyo taana runtii waxaa samayn kara nin daalaya ama noocan maa soo daalay ama maskaxdu ay daasha ma qaban kareen waxaa qaban kara nin ma maaragtay da'yarta meeshan fadhida oo kale ah ee allah subxaana wa tacaala maskaxda iimaanka uu siiyey taamkii enerjiga isugu daray kuwa unbaa qaban kara perfection marka lehno ummadda marka badbaada iman karta biidn illahi subxana wa tacaala marka laga hadlayo himmadda sare waxay u baahan tahay qofka waa in ay jirto quwa daafica daakhiliya waa in uu ku saaran yahay mishiin kugu bixin kara mishiin kugu bixin kara nin chiniisa ayaa wuxuu u yeedhay nin ninkan waa nin chiniisa oo da'a nin dhallinyaraha oo ku fakaraya inuu wuxuu yidhi ambitious baan ahay waxaana u baahanay waxyaaba fara badanoo dreamis fara badan baa noloshan leeyahay buu yidhi inaan taxqiijaan u baahanay wuxuu yidhi kaale horta intaadan hawshaada aad gudagelin waa kuu baahanaya kaale buu yidhi kadib waal buu biyo ku soo shubay waalkan biyaha bal indhaha la raac buu yidhi markuu saa ugu foorarsaday buu madaxa qabtay markaasuu aad iyo aad intuu u muquuniyey uu hoos madaxa ugu celiyay wiilkan wuxuu isku dayaa marka inuu caabiyo oo madax la soo kaco wuu ku celiyaa inuu caabiyo madax la soo kaco aakhirkii wuu sii daayey wuxuu yidhi waxaan ku weydiiyey buu yidhi inta aan saa kuu maquuninayo isku dayay inaan biyaha marka madaxaaga geliyo xarakaadka aad samayse maxay ahaayeen wuxuu yidhi xarakaadkaan sameeyey wuxuu ahaa inaan isceliyo caabiyo aan nolol baan raadinaya wuxuu yidhi waxa aad raadinaysid haddaadan u raadin sida nolosha aad u raadinaysid sida nolosha iyo hawada hadda kaa maqnayd exhaylka inhaylka hadda aad raadinaysa haddaadan u raadin danta aad leedahay ma gaari kartid idan waxaa leedahay ninka da'yarta ah haddii uu rabo iyo gabadha muslimaddaha iyadoo da'yarta haddii ay rabto in bulsho wax loo qabto haddii ay rabaan in bulsho wax loo qabto waxaa loo baahayaa marka in shaygii la raadiyo iyadoo lagu raadinaya bi haadihi ariiqa bi hada shakl sida qofka nolosha in yar markii bac yar wejiga lagaa saaro oo qofku markuu nooca maa uu habqado hawadu ay ku xihanto sida uu rafanayo haddaan wixii loo raadin hawshii marka laga dabategi karo waana macnaha marka loo baahanya waana hadalkii suqraad oo ah macno sidaasoo kale marka tilmaamaya haddaad dib ugu laabataan dad fara badan oo maanta magacyo waaweyn ku leh fi lcaalam ab hadduu noqon lahaa ninka adisan ee kahrabada loogaga dambeeyey hadduu noqon lahaa ninkan ma aragtay ford iska leh intuba waxay leeyihin waxaana soo maray inta aan noolnahay waxaana soo maray intaasoo fashil fii xayaatina maalinba albaab baanu taagnay maalinba maaddaannu ku dhacaynay laakiin intuba gegsiya adkaysi fara badan markaan muujinnay waxaa ilaahay subxaana wa tacala na waafajiyey wixi o dhan inaan ka baxnay idan mawduuca markuu ninka soomaaliga iska dhaadhiciyo da'yarta waxaan waad qaban kartaa maruu ka iska dhaadhiciyo laakiin aanu raacin waddadii hore shalay aabbaa meeshan ku keenay waa lagula soo baxsado meeshan baa lagu keenay iyadoo ujeeddadu ay tahay hebel ha la badbaadiyo tacliim buu aabba ku fakarayey waxaa lagu fakarayey nolol fiican baa lagu fakarayey haddii meeshii sistamkii aabba uu maray haddaad weli ku taagan taagantahay ilaan isagu ilitrisy buu ka cabanayo inuusan wax qori karin aqrihi karin weli aad ku taagantahay cayrtii uu shalay u qaadanay weli aad ku taagan tahay weli idan marka waxaan leenahay xadaaradii loo baahnaa ama bulshada soomaaliyeed ay u baahnayd oo marka maanta la yidhaahdo ha la qaanadeeyo bulshadaha allah subxaana wa tacaala koonkan uu dul ahaysiiyey meesha ugu liidata aan taagannahay idan waddadii un baan marayna blan imitationkan haddaan tilmaamayna wey iyadoon dhibkayda leedahay gabar fi taariikh marka la soo xiganayo magaceedu yahay elizabeth elizabeth waxaa la sheegaa waxaa dhalay ninay ku magacaabaan khawaan khawaankan wuxuu ahaa boqorkii qashtaala saad garan kartaan qashtaala gacantay gashay oo waa la qabsaday gabadha iyada ah marada ay xidhnayd oy dharka ay ka dhiganaysaba waxay ballan ku qaadeen muddo soddon sano ah taariikhda haddaad meel kasta gelisaan fi taarikh aad tidhaahdaan qamiis amaba qamiis aad ku magacoodaan alazbal alcatiiq haddaad ku magacoodaan ama alazbath maradeedii catiiqa ahayd oo qadiimkeed classica ahayd markaad meel gelisaan taarikh helaysaan ayaa waxa ay ballan qaadda soddon sano inay marada ay xihan tahay aanay dhigin ilaa qashtaalana dib ugu soo laabato ilaa qarnaadana dib uga soo laabato labadaa marka ay gacanta noo soo gasho ayaan marada bedelaya bay tiri soddon sane hal maradeedii hoos ay ka xirnayd aanay bedelin bimacnaa qofka marka uu yeesho higsi sareeya markuu yeeshuu yidhaahdo ummaddan badbaaday u baahantah dhibtan ina haysata inaannu ka kacnaan u baahanna dubbaha nagu dhaca inuusan sii socon baan u baahanna ummaddan qaxaysoo kacaysa waxaan u baahanna in la soo celiyo qofka markuu ku fakaro dadka takhtiitin ee balaankan iska leh ay yihiin dad da'yara oo sidan oo kale markay yihiin hawsha waa la gaari karaa biidn illahi subxana wa tacaala taariq bin ziyaad marka uu yimid ayaa waxaa la hordhiga laba shay waxaa la yidhaha ninkan wuxuu ahaa nin mujaahida faatix ah furan ee meelo kala duwan waana la og yahay markii dib loogu laaqiyo islamic conquestig boxka uu ku leeyahay waa la weydiiyo kadib waxa la yidhi ninka hala mashquuliyo kadib baa loo keenay khamro iyo iyo gabar aad aad u qurux badan labadaasuu ugu mashquuli wuxuu yidhi ama alkhamar falastu bixaajatin ilayha uma baahni maxaa yeele maankay doorisaa anna waxaa laii abuuray maanka inaan ka shaqaysiiyo gabadhan soo laba mid un bay noqonaysaa buu ama inaan ka mashquulo oo iyada aan dulmiyo ama inaan ku mashquulo oo mishanka aan u socdo inaan kaga mashquulo oo ah jihaadkan inay meel furto kadib buu labada xagga iska mariyey idan ninka dhallinyarada markuu yidhahdo anugu meeshan maxaanu imid maxaa meeshan la ii keenay joogitaankayga muxuu yahay joogitaankayga waa inaan ummaddii waxtaraa waa inaan ummadda boos aan taaganahay aqran ummadda u taaganahay bulsho waxaan ka dhashay u baahan in la gacan qabto markuu yidhaahdo isna waxbuu istarayaa dadna wuxuu taraya lakiin marka haddii lagaaga dhece barnaamijka ah sideed iyo toban maadan gaarin maalinna xagga laguu wada maalina xaggaa laguu wado kuwa inaan ka yaabanayna kuwaanbaba ka daray oo aggaa xaggaa laysuu wado oo maankaaga aadan ka shaqaysiin idan meeshii la rabay nolosha inaad wax ku soo kordhay adaa colays ku noqonaya waa tanuu lahaa alimaam araafici hadalladiisa waxaa ka mid ah idaa lam tazid anta fi اlxayaaةi shayئa kunta anta zaa'ida calayha noloshan haddaadan wax ku soo kordhin ilan xadaaraa meesha jirta haddaan wax ku soo kordhin ninkan baa microfon ka sameeyey mid kaleo kacshiraysan samee kan baa kombyutar ka sameeyey mid kale samee haddaan wax ku soo kordhin nolosha adaaba culays ku noqonayo idan bulshada waxay u baahan tahay nin wax ku soo kordhiya kifaaya yacni maa naaqisaha shay mushkilad ka maqan ma laha mashaakil wa kastaa meel kasta isaga yimid laakiin waxay u baahan tahay nin maanta u hinqada oo yidhaahda anaa gacanta ka qabanayo markaa badbaadinaya cumar bin cabdilcasiis markuu iska dhaadhiciyey faker sidaasoo kale ah waxaa la sheegaa wuxuu asaasay ama uu amaamuday dowlad lam yashhadta الtaariikhu calى mari اlcusuuri wa kariri duhuur weli aanan soo marin fi الtaariikh dowlad ay culimmadu marka ay xataa sifaynayaan aduu is leedahay waxaan ma legend story ba wax laysku aadaadiyeymiya heer wuxuu gaaray cadaaladda uu sugay ay leeyihin xitaa xayawaankaa kala badbaaday inay ishardiyaan xitaa waxaa kala badbaadaa dadkii baa kala badbaaday khiyaano ila waay idan waxay leeyihin cumar bin cabdilcasiis si uu mowqifkaa u gaaro habeen iyo maalin buu ku fakerayay